asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii kow iyo soddonaad ee kitaabka baabu tزwiij lix sannadood buu igu guursaday rasuulka ilaahay yani ugu nikaxsaday wa banaa bihi waxaanu igu aroosay wa ana bintu tisci siniin anigoo sagaal jir ah qaalat qadimna almadiina madiinaan nimid madiinaan soo gallay fa wucibtu shahran bil baa la qandhiyey bil baan qandhaday fawafaa wafaa shahrii jumayma halkan ikhtisaar baa ku jira marka aynu kitaabkii kale kusoo qaadani waxay ahayd andhadaasay timihii kaga holmeen timihii baa ka murxay andhadaas iyada ayb timihii baa ka biday markaasay timihii dibdaba ugu soo baxay wawafaa jumayma tasiru jumma jummana waxaa weeye timaha garabka soo gaara jumma la yidhaahda marka timaha damba usoo baxayo timihii baa waxay gaadheen wax yaroo jummaa bay gaadheen yani wax yaroo halab ahoo garbaad soo gaadha fa atatnii umu ruumaan murumaan baa ii timid waa hooyade yaa ii timid markii la aqalgeynayo weeyaan wa ana calaa urjuuxan anigoo wiifoo ku ciyaaraya ayaa ii timid wa macii sawaaxibi hablihii saaxibada inay ila joogaan oo la ciyaarayaan faasaraqad bi waa ii qaylisa oo ii dhawaaqday faataytuhaa waanu imid wamaa adri mana aana garanaynin maa turiidu bi waxa iga doonaysana maana garanaynin faأkadت biyadii gacanta ay soo qabatay faawqafatnii cala albaabi gurigiiba albaabkiisa ay soo joojisay faqultu markaasa waxaan idhi yani waa inraagaysa waa neef dhabaysay xataa hooyadeenna marka gurigii mayna gelin ilaa neefta ka dabdhaba ay goyse waxaa albaabkii la joogsatay xataa dahaba nafasii ilaa neef dhowgii uu iga tegay bay albaabkii la joogsatay faadkhalatnii baytan guribaa i gelisay faidaa niswatu min alansaar iyagoo haween ansaar ka midii gurigii ay joogaan ayaan la kulmay faqulna markaasi waxay dhaheen iyagoo u hambalyeenaya cala alkhayri waalbarakati wa calaa khayri aa'ir calaa khayri aa'ir yani calaa khayrin xadin oo nasiib bay ka wada ayaa bani iyo nasiib aad leedahay iyo khayr ku soo galeen faaslamatnii ilayhim ilayhinna iyagay ii dhiibtay hooyaday haweenkiibay ii dhiibtay haweenkii hagaajinayay weeyaan fagasalnaa ra'sii madaxaygay dhaqeen wa aslaxnanii way hagaajiyeen falam yarucnii ma aanu iga nixinin aan iguma soo kadinin ilaa warasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam ad waxaan isagoo rasuulka ilaahay barko ofta barkaa u soo gelayo fa aslamnanii ilayhi isaga ii dhiiba markaas rasuulka ilahi bayba farta iga saareen sidaasa marka lagu aasay caaisha radi allahu canha markaas xadiidka waxa laga qaadanaya waxaa weeyaan gabadha yar ee weli aan qaan gaadhin in la guuriya inay bannaan tahay oo kutaan markay sidaan iyo waxba loogama baahna iyadaan waa yar laakiin midda weyne rashiidada ah iyada laabud waa inay istidaankeedu laabud uu yahay aabaheed iyo awowgeed iyo walaalkeed iyo qofna iyo isagoon muxuaha ka aydan qaadanin inaanu guurinaynin baabu xaqi lama baabu cidqi اlamati wa tazwiijuhaa wa tasawujuhaa xoraynta addoontiisii ninka inkuu xoreeya haddana uu guursado عن أنس رضي الله عنه أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم غزىa خayبر rasuulka ilaahay khaybar buu ku duulay sanadkii toddobaad ee hijriga bilowgiisii ayuu ku duulay mxuu ahaaye khaybar uu ku duulay faصallaynaa cindaha agteedaan ku tukannay salaaةa alghadaa'i hadaati salaadii subax yaan agteeda ku tukannay bikalasin mugdi baan ku tukannay horay baan u tukannay walaad in la qaada la rabaayo marka salaadii hore loo tukaday warakiba nabiy llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa faraskiisii koray warakiba abu alxa abu alxa adeerkiis anas ihina muxua isaguna faraskiisii buu koray wa ana radiifu abi alxa ana abu fangalkiisa aan ahaa faraska la fuushanaa faajraa nabiy llahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulku ilaahay wuxuu ku eryey faraskiisii fii zuqaaqi khaybar khaybar luuqeedii jidadkaa duuduuban jidka duuban baa zuqaaq la yidhaaha yuu ku eryey faraskiisii isku eryey wa ana rukbatii latamasu rukbata latamasu fakida nabiy llaahi sala allahu alayhi wasalam iyadoo jilibkaygu uu taabanayo bawdada nebiga ilaahay taabanaya oo labada darajo isdalac ordaayaan celihi meeshu ay tahay wanxasara alizaaru can fakidi nabiy illaahi sala allahu alayhi wasalam waxaa ka faydmay gu-ii nuskintiga ahabaa ka faydmay bawdada nebiga ilaahi calayhi salaatu wasalaam riwaayadii bukhaarina waxay ahayd xasara xasara in xasara kol hadday tahay waxay keenaysaa marka inaanu ficilka nebiga calayhi salaatu wasalaam aanu ahayn riwaayadii bukhaarina inuu ficilkiisa habay keenaysaa hataa riwaayadaas bukhaari nafteeda ixtimaal baa ku jira siduu alcayni fi sharxi lbukhaari uu ku yidhaaho inuu eh, laba wada ixtimaashaa riwaayadaas nafteeda oo xasara alizaaru iyo xasara alizaara labadaas ixtimaasha xasara alizaara haddii la yidhahdo an xasara nabiyu sala allahu alay slam alizaara can faqibi nebigan khayri wey marka haddii xasara alizaaru ay noqotona tanay la macno noqonaysaayo yani inkashafa binafsihi go baa marka mxuu ahaay dabayl iyo orodkii faraska iyo waxay noqotaba go-ibaa mxu ahay booyada nebiga alayh salatu salaam ka faydmay fa inii la araa waxaan arkaayey bayaada fakhidi nabiyillaahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay booyadadiisa caddaankeedii baan arkaayay ayb marka wuxuu keenayaa riwaayadaas bukhaari ixtimaalkeeda haddii la qabsado inuu maxaa ahay nebigu alayh salatu slam isagu kasbooyadada u fayday oo moodadan marka ayna cawro ahayn luuradada raggu raggu dhexdooda markay joogaan inayna cawro ahayn gaar ahaan haddii waqtigii hawl lagu jiro sida kolkan oo kale iyo ay meel ciriiri oo dhan kolka lagu orsiinayo kolkaasoo dagaal baa mxah la qaaday inayna cawro ahayn bay keenaysa marka axaadiid kale oo iyagu tilmaamaya inay luuradada raggu ay cawro tahayna waa jiraa xadiidu jarxad iyo maxaa ibnu cabbaas iyo maxaa Eh, mxamed ibn jaxshi eh, iyo eh, mucaawiyata ibn xakam iyo raggaas xadiidkoodana waxay keenaysaa inay inay bowlada cawra tahay bowlada raggu inay cawro tahay oo ninku bowladiisa inuu ciido aana u bannaanayn qof kalena qof kale bowladiisa inuu arka aana u bannaanayn ayay keenaysaa ayb xadiidkaas marka la fiiriyo xadiidkana ugu saxiixsan xadiidkana ugu saxiixsan laakiin kolleyba marka waxaa weeyaan qofku inuu qabato muxuu xaalku daruura inay noqoto inuu ilaaliyo bawdadiisi iyo inuu qaawiyo inuu iska ilaaliyo weyaan buhaari markuu axaadiistaas iyo sheegaba wuxuu yidhaahaa xadiiثu anasin asnad yani aqwى sanadan wa xadiiثu jarhad axwad khuruuja min khilaafihima sidaasuu yidhaahaa ayb falama dakla alqarya qaryadii markuu galay khaybar ahayd yu wuxuu yidhi allahu akbar haribad khaybar inaa ida nazlnaa bisaaxati qowmin fasaa'a sabaaxu lmundariin sidaas yidhi allahu akbar khaybar waa kharaabtay annagu muuminiinta iyo mxu ambiyada hadday aan nahay kolkaan ku soo degno niman bilaadkooda haddaan soo degno nimankaas xorogtoodaas xunta yani waa waliga qaalib noqonaya waa qabsanayna qaalahaa alaaa maraatin saddex goor buu hadalkaa yidhi qaala anas wuxuu yidhi waqad kharaja alqowmu nimankii baa soo baxay ilaa acmaalihim iyagdoo waxba iska warhaynin iyo camaladoodii usoo baxay shaqadoodii usoo baxay markaasaa ka hor yimid jeeshkiio weerar soo qaaday baa ka hor yimid fa qaaluu markaasi waxay yidhaaheen muxamedun wallah waa muxamed wallahi waa maxamed ninkan qaala cabdulcaziiz cabdulcaziiz ibnu suhayb xadiidka warinaya wuxuu yidhi wa qaala bacdu asxaabina muxamedun walkhamis sidaasuu yidhi mxamd wllahi wlhamis saasay yidhahdeen khamiiskana jeeshkiga ka wara jeeshka mukhamaska la yidhaaha shan qaybood loo qaybiyey ayaa khamiis lagu magacaabaa janaaxayn oo maymane iyo maysare la kala yidhaaho iyo muqadamo oo midda daa'ifada horaysa ah iyo saaqa oo midda soo dambaysa ah iyo mu'akharana la yidhaaho iyo qalbi oo midda dhexda ahee qaa'idka uu ku jiro ah shantaasaa loo qaybin jiray jeeshka weyn marka khamiiska kaasay ka wadaneen markaasu wuxuu yidhi wasabnaaha waan qabsannay canwatan xoog baan ku qabsannay yani surux mayna ahayn mayna isdhiibin heshiis mxaale lama geline xoog baan ku qabsannay wa jumica sabyu sabyigii baa lasoo soo ururiyey fa ja'ahu dixya dixyat bnu khaliifata alkalbiy radia allahu canhu ayaa u yimidoo nabiga ilaahay buu u yimid oo faqaala yaa rasuula allah acطinii jaariyata min asabyi iga sii jaariyad iga sii sabyigan kada iga sii buy faqaala markaasu wuxuu yidhi idhab faqud jaariya tag oo ka qaada jaariyada kaa soo baxadi buy faأkhada safiya bintu xuyay safiya bintu xuyay ibni aktab radia allahu canha oo sabigaa ka mid ahayd ayuu soo qaatay ninkii la soo baxay faqaala ya rasuula allah fajaءa rajulu ilى الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam nin baa nebiga u yimid faqaala markaasu uhi ya nabiy allah acطayta dixyata safiyata binta xuyay sayidata quraydata wanadir ninka dixiya ama waxaa siisay safiya binta xuyay baa siisay ee ahayd boqoradii banu qorayd iyo banu nadir boqoradoodii aabbaheed baa marka zaciimkeedi zaciimka labadaa daa'ifaba ahaa oo lagu dilay muxuu ahaaye dagaalkii banu qurayda dadkii lagu laayey ah goorkii lasoo qaqabtay maa tasluxu ilaa laka adiga mooya qof kale kuuma sugo waxaa caadada nebiga calayh isalaatu wasalaam ahayd dadka madaxda ahee dadkooda dhexdooda darajo ku lahaa inuu maamuuso nebigu calayhi salaatu wasalaam marka inaan si gaara ah loola mucaamaloodo iyada aan dadka caadiga ah la qaybinayo aan lagu dhex darin ee nebigu calayh salaatu wasalaam inad gaar ula baxo ayuu muxuu ahay ninkaas kula talinayaa waana ku habboonaa taladaasoo nebiguna waa ka qaadanayaa qaala wuxuu yidhi anas nebiga alay sala slam wuxuu yidhi udcuuhu bihaa u yeedh isagoo iyada wada ay la yimaado yani qaala fajaءa biha wuu la yimid dixya ayaa iyadoo safiya isagoo wada la yimid fanadara ilayha nabiy llahi salى اllahu alayh wasalam wuu eegay rasuulka ilaahay qaala markaasuu ku yidhi dixyu ku yidhi qud jaariyata min asabyi hayraha jaariyad kale ka qaado sabyiga qaala waactaqahaa waa xoreeyey rasuulka ilaahi calayhi الsalaatu wasalaam wataزawajaha waana guursaday faqaala lahu haabit haabit ibna aslam albunani oo xadiidkan ninka ka warinaya anas ka warinaya oo aadna talaamida anas ninka ugu riwaayo badan ka midana wuxuu anaskii weydiiyo ku yidhi yaa abaa xamza maa asdaqahaa muxuu meher u siiyey muxuu meher uga dhigay rasuulku alayh salaatu wasalaam abuu xamza waa kunyatu anas anas kunyadiisa weeyaano nooc muxuu ahay khudaar ka mid ahaa anas uu jeclaa ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ugu magac daray abu xamza u bixiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam maaha inankiisuu dalay oo xamse la odhanayo loogu magac daray qaala markaasu anas wuxuu yihi nafsaha nafteeda miyay uga dhigay yani cirqigeedii ayuu wuxuu ka dhigay sadaaq uga dhigay <clears throat> actaqaha waa xoreeyey watazawajaha <clears throat> waana guursaday xataa idaa kaana biariiq jidka markuu ku soo jiray ee ka dhammaatay <clears throat> isdibrihii u ka dhammaaday ilan dadka noocaas oo kale ah wanka awal hore rag lahaa ee raggoodii ama ha lalaayo ama yaan lalaynina la qabsado muxuu ahaay raggoodii waa ka furmayaan haddii hadday raggoodii nool yihiin kolay ku tahay marka kolkaas waxay gelayaan mudday gelayaan istibraal loogu magacaabo ama ciddaba la iska odhan karo yay gelayaanoo intaan raggooda dambe ah muxuu ahaay ama aanu guursanin ama aanu jawaarinin oo wada dhaqmin milkulyamiin aanu ugu isticmaalin waa inay muddo ah, lagu hubsado in abuur leeyahay iyo kale ayb safiyana marka aroos bay ahaydoo ninkeedii raggii la dilay buu ku jiray marka kolka mxuu ahay muddadii ay ka dhammaatay ee jidka lagu soo jiro yuu nabigu calayhi salaatu wasalaam uu la aqalgalaya xataa idaa kaana biariiqi jahazat jahazathaa lahu umu sulayd umu sulaym baa u hagaajisay nebiga alayh salaatu wasalaam faahdathaa lahu way u hadiyeysa yani way u soo gelisay min alleyli habeennimo sia nebiga alay sala slam qaymadiisii qayma loo dhisay oo meel uu degay oo umu sulaym marka u hagaajisay oo soo usoo nadiifisay bay u keentay nebiga alayh salaatu wasalaam uu aroos faasbaxa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama caruusan rasuulka ilaah baa wuxuu waabarisay isagoo aroos ah faqaala markaasuu wuxuu yidhi weli weliimuu samaynayaa nebiga alayh salaatu wasalaam isagoo musaafirna man kaana cindahu shay-un falyaji' bihi qofkii wax haysaay wax cuntaa qofkii haya sahayda haysteen qofkii wax sahay haystow keen qaala anas wuxuu yidhi wabasata liqcan wuxuu fidiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam maqaar buu fidiyey qaala fajacala arajulu nin baa bilaabay yaji'u lila yimaado bilaqid wajacala arajulu yaji'u bitamr wajacala arajulu yaji'u bisamn waxaasuu xaysan intiibaa marka isku ay laisku cajrimay oo laisku qooyey oo markaas xays laga dhigay intaasa xays laysku yidhaahaa ayb sawiiq hadduu ku jiraan iyadana marka waa noqotaa aqibkaas oo caanahaas mujafafka ah iyo subag iyo timir iyo waxaasoo laysku qooyey baa xays lagu magacaaba taasa marka xays baa laga dhigay fakaanat walimata rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam dilka ilaahay walimadiisii ayay taasu ahayd walimo kale marka maanu lahayn markaa weliimadu inay tahay shay sunno oo mu-akad ah oo xataa qofka isagoo musaafir oo qariiba kolay ku tahay aanu ka tegaynin oo xadiidkan u caddaynaya ulajeedada <clears throat> marka xadiidkana waxaa weeya tarjamada uu ka waafaqsan yahay qofka haddii uu lahaa jaariyad mamluuka uu leeyahay inuu intuu xoreeyay haddana guursada inay u bannaan tahay oo weliba marka xadiidka soo socda waa soo caddaynaya ajri badan qofkaas uu leeyahay can abi muusa alashcariyi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam fi ladii yuctiqu jaariyatahu qofkii jaariyadiisa xoreeya uma yatazawaju haddana guursadaba wuxuu ku yihi oo ka sheegay lahu ajraani laba ajri inuu leeyahay laba ajr saddexda qof ee labada ajri leh ayuu ka mid yahay qofkan oo kale iyo qofkii ahlu kitaaba aan jiray ee diintiisa hore ku hagaagsanaa ee si fiican ugu dhaqmi jiray diintan tagana soo gaara galay iyadana si fiican u qabsaday iyo qofka addoonkeenna luuga ahe cibaadada rabbi iyo iyo dadkan kale khidmadooda leh dadkan le khidmadooda labadaba hagaajiya saddexdaas walaba loo ajri bay leeyihin baabu nikaaxi shibaar can ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula اllahi salى allahu alayh wasalama nahaa can ishiqaar shiqaarkuu reebay nebigu calayhi salaatu wasalaam shiqaarna maxaa la yidhaahaa washiqaaru an yuzawija arajulu ibnatahu cala an yuzawijahu ibnatahu kaasaa shiqaar la yidhaahaa waxaa weeye ninkuu gabadhiisa nin u guuriyo inuu bisharti inuu isaguna ka kalena gabadhiisa u guuriyo adna gabadhaada ii guuri adna gabadhaydaan kuu guuriyo oo weliba walaysa baynahumaa sadaaqun meherna aan u dhexaynino midna meher ayna lahayn mid waliba ka kale meherkeedii marka u tahay o kale adna waxba ma weydiisanay adna waxbay ima weydiisanaysa aan isweydaarsanno labadeena gabdhood taasuu reebay marka nebiga calayhi isalaatu wasalaam hadduu midba ka kale gabadhiisa intuu kasoo doonto uu siiyo muddo dabad nikax um, um, gaaraho waxba isku xidhnayn uu nimanka kale ka guursado midn sadaaqeeda uu siiyo iyadoo dhib male leh laakiin in la yidhaha labadeena gabdhood ba adna waxba intaad mid kale yarad ka bixin laagana mid aan yarad ka bixin gabdhahna na isweydaarsano adna waxba lagama rabo ana waxa laygama rabo taas weya kaasaa shibaar la yidhaahaa tafsiirkan kala shibaarka sidaa lagu fasiro waa min kalaami eh, min kalaami mxuu ahaay naafic mawla bni cumar naafic baa sidaa ku fasiray marka kaasaa shidaar la yidhaahaa baabun fii nikaaxi اlmutca mutcaduna waa nikaax mu'aqat oo muddaa naagtii inuu ninkaa inuu qabo uu kula heshiiyo muddadaas markay dhammaatana iska dhammaanayso nikaaxga iska dhammaanayo can qaysin qaal samictu cabd اllahi bna mascuudi radi allahu canhu qaal kunaa naqduu maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaah annagoo la jiraan duuli jiray laysa lanaa nisaaun laysa lanaa nisaa'un haween aanaan lahayn anagoon haween wadanin ayaa nebigu ilaah annagoo la soconaan duulaanka u raaci jiray marka mudday ku maqnaan jireen faqulnaa markaasan waxaan nidhi alaa naqtasim miyaanan isdhufaanaynin yani ma isdhufaanna haween bay marka haween ba u baacdeen marka haweenkay ka maarmi waayeen ee muxuu ahaay naftoodana waa u baqayaan fanahaana can dalika arrintaasuu naga reebay uma rakasa lanaa wuxuu noo rugsadeeyey an nankixa almar'ata inaan haweenayda ku guursanno bihawbi mara intaan maraad meher uga dhigno aan siinin ilaa ajalin mudda maradaas qaado intaasoo muddo aan ku qabaya bas muxuaha lagu heshiyo sidaas hal bil labatan beri uma qara'a cabdullah cabdullaahi ibni mascuud ayaa wuxuu aqriyey aayadanta uu soo deliishanaya in arrintaasu xalaal ay tahay oo saasuu yihi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuxarimuu طayibaati maa axala allahu lakum walaa tactaduu ina allaha laa yuxibu lmuctadiin marka xalaal tayiba ayay ahayd markaas laakiin goortii dambe marka waa imaan doonaa in la nahiyey oo la reebay oo xaraam uu yahay can jaabir bni cabdillaahi radi allahu canhuma qaal kunaa nastamticu bilqabdati min altamri wاdaqiiq alayaam haweenkaan muxua mutca aan ku guursan jiray annagoo mohor oga dhigayna cantoobo timirihi iyo cantoobo daqiiqi iyo yani wax yaroo maala annagoo meher uga dhigayna hal ayaama maalmo maalmo inaan muxuu ahay sidaa ku qabno yaanu inta sidaas kula heshiin jiray calى cahdi rasuuli الlahi salى الlahu عalيh wasalama wa abi bakrin wa abi bakrin marka wa abi bakrin taas uu leeyahay dadka qaarkood oo nahyigii nebiga alay sala slam aanu soo gaadhin oo nafsiga aanu soo gaadhin yaa marka zamn eh, abibakr ku isticmaali jiray laakiin waa imaan doontaa soo socota inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam uu nahiyey nahyi qaaطica uu nahiyey eh, muxuha bacda qadwat xunayn xataa nahaa canhu cumar radia allahu canhu fii sha'ni camr bni xurays saxaabiga camr bni xurays la yidhaha waa qiso ku saabsan cumar uu ka reeb marka waa in camr bni xuraytkaasoo raggii wuxuu ka mid ah aan soo gaarin nahyiga aan maqal nebiga alayh الsalaatu wasalaam oo ku isticmaali jiray markaasuu cumar marka dadkii ka reeb oo ka nahiyey yani oo u sheegay nahyigii nebiga alayh الsalaatu wasalaam baabu naski nikaaxi اlmutcati wa taxriimiha عن علي بن أbي طالب رضي الله عنه أن رsuuل الlhi صلى الله عليه وسلم نهىa عن متعة النساء يومa خaybر mutcadana haweenkaas oo nikaaxaas muaqadka ah ayuu reebay nebigu calayhi isalaatu wasalaam caamu khaybar iyo can luxuumi lxumuri alinsiya dameeraha la dhaqdo ee dadku ay isticmaalaan dameeraha ugaa dha ma dameeraha la dhaqdo hilibkoodana waa ka reebay dadka waa ka reebay dugaagga micida leh iyo muxuu ahaye shimbiraha ciddidooda iyagona wax ku ugaarsada kuwaana waa reebay hilibkooda waa reebay nebigu calayhi isalaatu wasalaam afartaa shayba gaswu khaybar ayuu nebigu alayh الsalaatu wasalaam xarimay laakiin haddana bacda taxriimkaasuu baneeyey markaasuu mar labaad haddana muxuu ahaye nahyi qaaطica uu reebay nebigu alayh الsalaatu wasalaam oo wuxuu ka mid yahay waxyaalaha naskooda usoo tasaruray inta la baneeyey la nasakhay haddana la idnay haddana la nasakhay عن الربيع بن سبرة أن أbاه رضي الله عنه غزى mعa رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم فتحa مكة maka dagaalkii lagu qabsaday ayuu ninka mxuu ahay سبرة بن معبد الجuهني la yidhaaho رضي الله عنه uu la socday nebiga عليه الصلاaةu وaسلام qaala سبرة wuxuu yidhi faaqamnaa bihaa hamsa cashra shan iyo toban baan joognay wa halaaثiin maxaa ya hamsa cashra shan iyo toban baan joognay halaaثiina bayna laylatin wa yawmin soddon oo isugu jira habeen iyo habeen iyo maalmo yani shan iyo toban habeen iyo shan iyo toban maalmood ayaan joognay fa adina lanaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama fii mutcati nnisaa haweenka mutcadoodii buu noo idinay nebiga calayhi isalaatu wasalaam markaas fatxu makana way ka dambaysay khaybar way ka dambaysay khaybar sanadkii toddobaad bay ahayd fatxu makana sanadkii sideeraad bay ahayd marka intuu nahiyey ka dambe buu idinay nebiga alayh isalaatu wasalaam fakharajtu ana warajulu min qowmi aniga nin tolkay ka mid ahayn adeerkay ah yaa isa soo raacnay anigoo raadsanayna haween aan muxuu ahay aan mutco ku guursanno waliya calayhi fadlun fi ljamaal quruxdan kaga sarreeya anaa ka quruxsanaa waa fool xumaa ninkaa kale waana ka da'yaraa sabra ayaa ka da'yaraa wa huwa qariib min addamaama wuxuu u dhowaa foolxumu u dhowaa aad foolxumayne foolxumuu dhowaa maca kulli waaxidin minaa burdun midkayo waliba maruu watay nooca burdiga laydhaaha ayuu watay fa burdii khalaqun maradaydu duug bay ahayd wa amaa burdu bni cammi fa burdun jayidun qadun qadun yani jadiid mara wanaagsan oo waxa burdun jadiidun qadun qadun yani markeed waa jadiid yani waxa ahayd mara cusub ayay ahayd xatىa إida kuna biأshali maka aw biclaaha maka dusheeda ama hoosteeda markaan joogno fatalaqatnaa waxaa nala kulantay fataatun mihlu lbakrati alcayطara mxuu ahay fataatun gabarh baa nala kulantay haweeney shaaba ayaa nala kulantay mihlu lbakra qaalin oo kale qaalin geel oo kale aad moodo quruxdeeda iyo siday tahay alcayطara tawilat الraqaba ee qoor dheer ayb faqaala lahaa faqulnaa laha waxaan ku nidhi hal laki fi an nstamtica minki an yastamtica minki axadunaa inuu midkaga mutca kugu qaato ma rabtaa qaalat markaasay tidhi wamaa tabdulaani maxaad bixinaysaan fanashara kulu waaxidin mina burdahu midkaga waliba maradiisiibuu soo furfuro kala bixiyey fajacalad tanduru ila arajulayni Eh, waxay arkaysay labada nin bay arkay soo eegaysa labada nin bay isu fiirinaysaa wayaraahaa saaxibii saaxiibkaygaaba wuxuu arkaayey tanduru ilaa cidfihaa inay muxuu ahay dhinaceeda eegayso yani dhinaceeda xaggayga soo xiga inuu inay eegaysuu moodaya an anaynay soo eegaysa isaga waa foolxumaay anay fiirsanaysa labada mare markay isu fiirisana ninka kale maraysaa iyaa iyaa cusbayd labada nin marka isu fiiritaan ninkanaa qurux badan ninka marka labadiiba isu fiirinaysa faqaala lahaa faqaala markaasu wuxuu saaxiibkaygu waxau yidhi ina burda haadaa khalaq ninkaas mxaha maradiisi waa duug wa ina burdii jadiidun qad maradaydiisa waa cusub tahay taquul markaas waxay odhanaysay burdu haadaa laa ba'sa bihi saddex baaba ah, maradiisu ma xuma iyaduba ma xuma saasay ahayd marka riwaayati maxaa isxaaqna waxay ahayd inay ninkii sabrat ibnu cabd ay ku tidhi takfiini anta wa waa igu kulantay adiyo maradaada igu kulantay marka isagii dooratay laba marnarkayna ku dooratay labada marar taasaa fiicnayd alaaa mara miraarin saddex goor bay sidaa tila u maratayna ama laba goor uma istamtactu minhaa waan mutcaystay marka mutcan ku qaatay falam akruj ma aanan ka bixin xataa xaramaha intayn waddadii dhammaan yani xataa xaramahaa rasuulu llahi sala allau alay slam ilaa rasuulka ilah xarimay marka maalinta inta ka dambaysa waa la xarimay ayb laakiin dad ayna taxriimkaas uu soo gaarin baa marka muddo dambe kasii isticmaalayay ilaa ibna cabaas isagu ilaa zamanna dambe buu fitiyoon jiray laakiin goortii dambe markuu cali u sheegay isaguna waa ka soo noqday mufaadi waa ka soo noqday isagu naftiisu wuxuu odhan jiray xaalatu daruura qofka ay qabato unbaan anigu u fidyan jiray mooyaane fatwa caama ma aanay ka dhigi jirin oo <clears throat> marka mxuu ahay ma abaxtuha ilaa kamaa tubaaxu lmayta sidaas odhan jiray qofkii mudqara oo qofka mxuu aha xaaladiisu ay u eg xaaladii qofka gaajadu markay ka gaadho mxuu ahay heerka xunay ka gaadho baktiga loo banaynaya oo kale qofka xaaladaas oo kale ah un baan ana u banayn jiray buu le marka mar oa ka noqo fatwadiisa marka hadda maxaa shiicada ayaa ku dhaqanta waxyaalahaas iiraaniyiinta iyo waa ku dhaqan waana fatwada ibnu cabaas iyabay qaataan baa layidhi ibnu cabaasna marka waaba ka noqday fatwada <clears throat> cali oo ibnu cabaas ka weyno marka ay iyagu iskaga horraysiiyaanna jawaaba ibnu cabaas waa kii ku canaanin jiray عن صبرة الجهني رضي الله عنه أنه كان مع رسuuل اللhi صلى الله عليه وسلم فقال markaasu نبgu عليه الصلاة وسلام wuxuu yihi يا أيهa الناaس innii qad kuntu adintu lakum fi listimtaaci min annisaa haweenka inaad ku mutcaysataan baan idiin idnay waina allaha qad xarama dalika ilaa ywmi alqiyaama faman kaana cindahu minhuna shay qofkii wax ka haya haween uu mutco ku qaatay qofkii haystaayo falyukalli sabiilaha ha sii daayo faraha ka qaado walaa ta'khudu hana ka qaadanina mima aataytumuuhunna wixii aad siiseenna shay-an waxba ha ka qaadanin xataa iyadan muddadii la gaadhin midii dhawaaqa kale soo gaaro intuu faraha ka qaado wixii uu kula heshiiyey maal ahaana waxba yaanu ka qaadanin baabu nahyi can nikaaxi اlmuxrimi wa khidbatihi qofka muxrimka ah inuu wax guursado ama wax guuriyo iyo inuu wax doono labadaba marka inay mamnuuc tahay عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر شhيبة بن جuبير ninkaas cabdاللahi la yidhaaho cمر بن cabdالله aynu soo marray ninkii mxuu ahay xajka dahdiisa ishuu ka xanuuni jirtay ee aynu kitaab xajna ku soo marray qisatiisa ayaa wuxuu doonay inuu mxuu aha wiilkiisa uu gabadh u guuriya buu doonay isagoo carafe la joogo carafe isagoo la joogo فأرسل إلى أbان بن عثمان أbان بن عثmaan بن cفاn رضي الله عنهma oo أmيir الحج ahاa ayuu u farin diray yxdر ذلika inuu arrintaa ka soo qayb galo xفladaa nagala soo qayb gal bu waxaan leenahay نikax baan leenahay hebel baan heblaayo u guurinaynaa wa huwa abaana أmيir الحج xajka amiirkiisuu ahaa madaxdii xajkuu ahaa faqaala أbاn أbاan baa wuxuu yidhi intuu canaantay oo ninkuu yidhi acraabi jaahila baa tahay ku yidhi wuxuu yihi samictu cثmaan bna cafaana radيa allahu canهuma yaquulu qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalيh waslm abaan baa marka wuxuu yihi samictu cثmaana bna cafaana radيa allahu canhu aabihiis weeyaana yaquulu isaga oo leh qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalيه waslm laa yankixu اlmuxrimu walaa yunkax o ama walaa yunkix ninka muxrimkiihi wax ma guuriyo oo gabadhiis iyo walaashi iyo mid loo wakaashay iyo midna ma gurinayo ma caqdinayo nikax walaa mxuaha walaa yunkax lamana nikaaxiyo isagana oo haddii haweenay muxrimada ay tahay ayib ama laa ma guursado walaa yunkix mana nikaaxiyo oo mid kale ma nikaaxiyo si wax ma guursado lamana guursado mana wax guuriyo yani wax nikaax la ydhaha caqdi la ydhahaba kama qayb galayo qof muxrimi walaa yaqtub mana doono xataa gabadhaada sii kuma odhan kara iyo nin muxuu ahaay muxrim oo mxua nin kale oo walo isagu aanu muxrimkaa kale ahayn radi allahu canhuma qaal annahu qaala taزawaja rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalama maymuna wa muxrim maymuna bint alxaarif oo ibn cabaas habaryartiisa radi allahu canhuma wuxuu leeyahay ibn cabaas nebigu wuxuu guursaday isagoo muxrima cumratu alqadaa sanadkii guddii ahayd ee sanadkii muxuu ahay toddobaad ee hijriga aakhirkiisa ahayd markaasuu guursaday nebiga calayhi isalaatu wasalaam u guursaday marka ibnu cabbaas wuxuu isagu leeyahay isagoo muxrima oo cumradii xidhan ayuu nebigu calayhi salatu salaam maymuuna guursaday ayb laakiin maymuuna iyo abu raafic labaduba si kale u sheegeen oo inuu nebiga alayh salaatu wasalaam uu ahaa muxuu ahayey muxrim aanu ahayn xalaal uu ahaa ayuu gubtay waashi maymuuna watan soo socota marka ibnu cabaas arrintan inuu ku gafay sidaasaa lagu tiriyey muxuahaye saciid ibnu musayib wuxuu bay wahima ibnu cabaas waa gafay ibnu cabaas isaga ismoodsiiyey mooyaane ma aha muxuu ahay marka xadiidkii cusmaan iyo xadiidkan maymuuna ee soo socda iyo xadiidka abi raafic iyo intaasoo dhan ba xadiidkan ay kooda dhan yihiin oo iyaga ka xoog badan ibnu cabaas marka waa ku gafay radia allahu canhu waa ismoodsiiyey inuu nebigu muxrim ahaa markuu maymuuna guursanayey عن زيد بن الأصم رضي الله عنهما قال xدثتني ميمونة بنت الحارث رضي الله عنهما أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم تزوجها وهuو xلاaل isagoo محرم aan ahayn oo xalaala buu guursaday maymuna maymuna sida ay ugu sheegtay maymuna marka uga ogaal badan iبن cabاs iyadaa صaaxibaة الqضية ah wa kanat khاalتي وkhاalة بن cabاs iبن cabاs iyo زayd mxuahay يزيد بن الأصم iyo khaalid ibn اlwaliid iyo kulligood maxreer bay wada ahaayeenoo habareertooday ahayd baabu taxriimi اljamci bayna almar'ati wa camatiha wa khaalatiha can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu عalيyh wasalam nahaa can arbaci niswa afar haween ayuu dadka ka nahayay nebigu calayh salaatu wasalaam an yujmaca baynahunna in laysu geeyo almar'ati wa cammatihaa taas waa laba haweene iyo ciddadeed in laysla guursado waa reebay nebiga calayh salaatu wasalaam waalmar'ati wa khaalatihaa haweene iyo habaryaarsheedna in laisla guursado ciddadeeda marka cabbeheeda dhalatay wey ciddayna adeer iyo kuwaas iyo iyadu kuma jirto habaryarkana waa sidoo kale hooyadii la dhaltay weeyaan ayb markaas waxa weeyaan meelahan kale waxa weeyaan meelaha ay sunnadu la dheer tahay ee qur-aanka la dheer tahay qur-aanka shar xugan aan ku jirin oo cusub oo jadiida sunnada ay la timaado weey qur-aanku wuxuu reebay labada oo walaalaa in laisla guursado laakiin labadiisu habaryar iyo labadiisu eedi iyo ma sheegin qur-aan sunnadaana sheegta marka wixii sunnada ku sugnaaday oo qur-aan ku sugnaadana ma socodso baabu sadaqi nabiy sala allahu alayhi wasalam liazwaajihi nebiga alayhi salaatu wasalaam wuxuu meherkiisay qadar ku ahaa miqdaar ku ahaan jiray nebigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu haweenkiisa uu meher uga dhigi jiray can abi salamata bni cabdiraxmaan radia allahu canhu annahu qaala sa'altu caaishata zawja nabiy sala allahu alayh wasalam kam kaana sadaaqu rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi sadaaqiisu imisu ahaan jiray qaalat markaase waxay tidhi kaana sadaaquhu liأزwaajihi hintay cashara uuqiyatan wa nashan wuxuu ahaan jiray labiyo toban uuqiyadood iyo nis nashka marka waxaa laga wadaa nis nis baa laga wadaa yani ayb marka waa shan boqol shan boqol oo muxuu ahaye dirhan buu noqonayaa baan u malayna labiyo toban markii lagu dhufto afartan meeqay noqonaysa afar boqol iyo sideetan soo labaatan haddii lagu darana waa shan boqol midka waa labaatan nis uu ka yani waa isriin dirhama shantaa boqoloo dirham buu nabiga calayhi salaatu wasalaam wax ku guursan jiray qaalat atadri man nashu nashu waxaa la yidhaha ma taqaanaa qaala qultu laa qaalat nisfu uuqiya ah, fatilka hamsu mi'ati dirham fahada sadaqu rasuuli llahi sala allahu alay wasalam liazwaajihi meherkii nabiga alay slam haweenkiisa uku guursan jiray sidaas uu ahaa ayib waa kanuu soo maray ninkii haweeneyda afartan boqol ku guursaday inuu nebiga calayh salaatu wasalaam uu la yaaray oo la badnaatay marka nebiga calayh salaatu wasalaam wuxuu jeclaa haweenka qarashkooda in la yareeyo buu jeclaa marka nikaaxa qarashkiisa in la yareeyo iyuu jeclaa waxaad moodaa ilahay inuu sii ogeysiiyo waxyaalaha hadda dhaca ee muxuu ahaaye jaziiradasada hadda aynu ku noolahay beledka kadiga aada waa kay ugu calaacalaan dadkoodu ninka qaalinimadiisa iyo siday maxaa dhallinyaradii u guur weyday iyo iyagoo marka maalka ilahay siiyanay aynu ognahay iyo haddana dhallinyaradoodii ninka qaalinimadiisa ay muxuu ahay dadkoodu aad uga calaacalaano ilaa muxuu ahay daar iska iyagoo kasaxanjaqu baa looga furay dadku ay tabarucaan oo dadka dhallinyarada guursanaysa hadagaad saacidi iyo baa looga furay baabu nikaaxi calaa wasni nawaatin min dahab lafti mireed wasankeed waxa la eg oo mxuaha dahaba in sadaaq laga dhigo can anas bni malik radi allahu canhu ana nabiya salى اllahu alayh wasalam ra'aa calى cabdiraxmaan bni cawfin radi allahu canhu ahara sufra wuxuu ku arkay muxuu ahay diib asfar ah raadkii buu ku arkay isagoo diib asfara marsaday zacfaraan iyo khaluuqii wax lamida marsaday ayuu ku arkay nebigu alayh الsalaatu wasalaam qaala markaasu wuxu uhi maa haada waxaanu muxuu yahay markaan horta waxaa weeye marka awaa-ilulhijra ayay ahaydo waa intaan la xarimin daybka noocaas oo kale ah asfarka ah ee midabka muxuu ahay bedelaya ama axmarka ah ragga mamnuuc buu ka yahay ee cilaan oo kale u ekaanay hadday marsadaan markaasu wuxuu yihi yaa rasuul allah inii tazawajtu imra'atan calaa wazni nawaatin min dahab qaala markaasuu nabigu alayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi fabaarak allahu laka allaha kuu barakeeye awlim walow bishaati welime walow neef aniba ka werimaysid ayb marka xadiidka waxaa laga qaadanaya muxuu ahaaye qofka ninka carooska inuu qurqurxiyo oo cadar iyo waxyaalsidaas iyo ila haweenku siay rag u jecel yahayn haweenkooda ka qurqurxiyaan ku hagaajiyaan isu cadaraystaan iyo iyaguna haween kale u jecel yihin weliba weliba hambaliyada qofka guurtay in la hambaliyeeyo oo loo duceeyo baarak allahu laka fiiha wax lamida la yidhaaho weliimadu inay sunno tahay xadna ayna lahayn wax xad aqal ayna lahayn mubaalaga mubaalaqa kale la ilaaliyo bukli labadaa la ilaaliyo qofku wuxuu heli karo inuu dadka kala bakaylo oo dadka u yeedhay waxaan ku filayn uu soo hordhigana waa xun tahay isagoo heli kara inuu marka muxuu ah, ahay xadda ka baxo oo waxyaala dibadda hadhow lagu soo qubay iyo uu sameeyona iyaduna waa xun tahay waa si wax mutawasit oo macquula oo dadkana derbiye aan israafna ahayn waa inuu ka dhigo baabu التزwiiji calىa tacliimi الqur'aan qur'aanka beridiisa in meher laga dhigo oo la yidhaah muxuu ahay waxaan sadaaq kaaga dhigay inaa intaasoo suuradood ku baro ayoo sidaa lagula heshiiyo can sahl bni sacdin الsaacidiyi radي allahu canhu qaala jaءat imra'aة ilى rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi wasalama faqaalat ya rasuula allah jiئtu ahabu laka nafsii waxaan kuugu imid naftayda ku siiyo fanadara ilayha rasuulu llahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulki ilaahi waa eegay fasacada nadara fiiha aymadu kor ugu dhigay yani kor buu u eegay wasawabahu hoosna waa ugu dhigay kor iyo hoos buu u eegay yani uma طa'طa'a rasuulu llahi salى اllahu alay slam ra'sa hoos buu u foorasay nebiga alayh الsalaatu wasalaam yani ma ayna cajabgelin haweenaydiio waa ka aamusay nebiga alayh الsalaatu wasalaam ayb hibadaas kalena marka nebiga alayhi sala slam midku khaasab ahayd rasuulilaahi ba qur-aanka uu ku sheegay suurat laxzaab ilahi ku sheegay khaalisatan laka min duuni lmu'miniin ule marka haddii nebiga alayhi salaatu wasalaam uu rabo haweeneydaas kale taasay maxaa nikax kale uma baahan lahayn taasaa nikax u ahaan lahayd nika qof kale marka isaguma uma banaano sidaas inuu isku guurtay ayb inuu caqdi sameeye mooyaane falamaa ra'at ilmar'atu annahu lam yaqdi fiiha shay-an in nebigu calayh salaat arrinteeda waxba ka goynin markay aragtay bay jalasad ka fadhiisatay faqaama rajulu min asxaabihi min asxaabtii nebiga ka mid ah kacayo faqaala markaasuu yidhi yaa rasuula allah in lam takun laka fiiha xaajatun fazawijniiha haddaad adigu tan ka lahayn aadan rabin aniga ii guura anaad rabe faqaala markaasu wuxuu yidhi hal cindaka min shay wax ma haysaa yani waxaad sadaaq uga dhigto ma haysaa faqaala markaasu uu yidhi laa wallahi ya rasuula allah waxnun ma hayo qaal idhab ilaa ahlika fandur hal tajidu shay-a bal ahalkaaga dadkaaga ku noqo oo bal soo feedi inaad waxayso iyo kale in waxaad ilowsan tahay marka guriga uu yaalla ama qaraabadaadi wax ka hesiyo ha soo feedi fadahaba waa tegay ninkii uma rajaca waa soo noqday faqaala markaasu wuxuu yidhi laa wallahi maa wajadtu shay-an waxba ma helin faqaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam undur walow khaatama min xadiidin walow fargashi biran ahaado bal wax soo fiiri qiladiisa marka inaan xad lahayn weeyaan wax uun maal lagu filinayo oo qiimadaho la iisan karo muxuaha oo dhan inuu noqon karay khaatun biri marka adbay bay raqiis u tahay ee u yar tahay khaatun biran ahaate bal wax soo fiiri fadahaba waa tegey uma rajaca waa soo noqday faqaala laa wallaahi ya rasuul allahi walaa khaatama min xadiid fargashi birana xataa ma helin walaakin haadaa izaari waa kan hoos guntigaygii qaala sahl sahl ibnu sacdiga xadiidka warinaya radi allahu canhu wuxuu yidhi maa lahu ridaaun rida maan ahayn hoos gunti keliyuu lahaa midi garbaha kale xagga farabkee ma lahayn halkaa go keliyuu lahaa farahan isugu istiisa ilaahay waa kan mxu eh, zaaka kada keliyan wax maala ka haystaa ee gunta lahaye ina kale furayaa oo nuskiisaan siinaya faqaala rasuulu الlahi salى الlahu عalayhi wasalam wamaa tasnacu biizaarik maxay ku samaynaysaa masguulkeeda maxay ku samaynaysaa in labistahu lam yakun عalayha minhu shay haddaad u xidhato iyadii wax ka heli mayso waxaad ka xidhatay ka heli mayso adinbuu kugu filan yahay wain labisathu hadday iyadu xidhatana lam yakun عalayka minhu shay adi wax ka heli maysid midkiinabuu ku filan idin kala ge-i maayo marka wixii maal ee ah sidaas oo kale ee haddii la qaybiyo manfacadiisa ay baaba'ayso waa inayna bannaanayn marka in la qaybiyo maradaas hal macawis oo keliya haddii qof keliya guntada waa cawrada waa ustaraysa laba qof haddii loo kala gooyana midkoodna muxuu ahay eh, asturi mayso labadii waa taawanaanayaan marka faashayga sidaas oo kale ah lama qaybin karo qayb ma aqbalaayo fajalasa arajulu ninkii waa fadhiistay xataa idaa taala majlisu fadhigiisii markuu dheeraaday qaama kacay fara'aahu rasuulu llahi sala alla alay sl rsulka ilaahay baa arkay muwalliyan isagoo sii socdo maxaa buu arkay sii jeeda fa amara bihi in loo yeero buu amray fa duciya lahu waa loogu yeedhay falammaa jaa'a markuu yimid buu qaala wuxuu yidhi maadaa macaka min alqur'aan qur'aanka maxaad ka taqaanaa maxaad qur'aanka ka taqaanaa qaala macii suuratu kada wa suuratu kada caddadahaa suuraduu tirtiriya suurat illah iyo suurat illah faqaala markaasu wuxuu yihi taqra'uhuna can dahri qalbin ma qayb baad ka aqriyaysaa oo dadkaad ka haysaa qaala nacam caabudi qaal idhab tag faqad mallaktukahaa yani waan ku waan kugu guuriyey bima macaka min alqur'aan waxaad taqaanea qur'aanka ah baan kugu guuriyey bimaa macaka min alqur'aan mallaktukahaa markay siiqadaasu waa siiqatu tajwiid waxaa laga qaadanayaa lafdi zawaaj iyo lafdi nikax inayna waxba waajib ahayn labadaa lafdiga qur-aanka kusoo arooray oo keliya inuu wax lagu nikaaxinaya wazawajtuka ibnatii iyo ankaxtuka ibnatii iyo in sidaa layidhaha mooyaane lafdi kale inaynu ka ansaxaynin maaha lafdi alla lafdigii nikaax loogala jeedo ee loo fahmayo inuu ulajeedadaasu marka ay tahay inuu xaqi nikaax ay tahay oo dhanba waa ku ansaxaya ayb mallatuka haga nabiga calayhi salaatu wasalaam uu hadda yidhaho siqatu tamliim haduu nikaax uga dhigay ayb bimaa macaka min alqur'aanidaas marka uu leeyahayna iyado laba lafdi lababa seedba way ixtimaashaa inuu ikraam yahay nebiga alayh salatu u ku maamuusayo haweene sadaaq la-aan ugu nikaaxiyey ninkaas oo qur-aanka u yaqaana foogtiisa uu ku maamuusayo ayb siday umu sulaym ay yeeshay oo kale abu talxa ay ku guursatay islaaminta uu soo islaamay haddaad soo islaamto xun meerkaama rabo waa ku guursanaya isu Eh, iyo inuu ula jeedo yani inuu baro haweenayda waliba midda kada dambaa saxiixa oo riwaayadka qaarkood eh, faqad facallimhaa cishriina aaya riwaya sidaa odhanaysaa jirta labaatan aayadood bar marka tacliimtaas uu baro qur-aanka wax ka baro ayaa looga dhigay sadaaq looga dhigay marka sadaaqii manfacu noqon kara siduu maal u noqdo manfucu noqda baabun fii qowlihi tacaala turjii man tashaau minhuna alaaya can caaishaةa radي allahu canha qaalat kuntu agaaru calى allatii wahabna anfusahuna lirasuuli اllahi salى اllahu عalayhi wasalam waxaan ka masayri jiray haweenkaas sidii haweenaydii sahl ibni sacdaad u sheegaya oo kale ah yeelo ee nebiga naftooda u hadiyey u hideeya waan ka masayri jiray wa aquul waxaan dhihi jiray awatahabu lmar'atu nafsaha ma naag baa nafteeda hibeynaysa oo nin siinaysa falamaa anzala allahu caza wajalla markuu ilaah soo dejiyey turji man tashaau minhuna waduu ilayka man tashaau minhuna waman ibtagayta miman cazalt markuu aayadda ilaah soo dejiyey oo nebigiisa ilaahay uu qiyaas siinayo haweenkiisa siduu muxuu aha ula dhaqmadu khiyaar uu siinayo oo tuu muxuu ahaye uu la joogin iyo tuuna la joogin iyo muxuu ahayey uu soo dhoweeyey tuu fogeeyo intaba inuu khiyaar u leeyahay u sheegay qaarad waxay tidhi qultu markaasaan waxaani wallahi maa araa rabbaka rabbigaa ma arko ilaa yusaaricu laka inuu kuula degdegayo mooyaane fii hawaaka anfirbak waxaad jeceshaa dhan buu ilaahay ku samaynayaaba marka takyiirkaas marka nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu khiyaar geliyey xikmada ku jirtaan marka isaga ilahay isaga qur-aanka ku sheegay ba dalika adnaa an taqara aayunuhuna walaa yaxzanna wayardayna bima aataytahuna kulluhun yani ilahay wuxuu ogaa nabigiisa alayh salatu salaam haweenkiisa inuu insaaf iyo cadli kula mucaamaloonayo marka markay ogaadaan cadligan kale nebiga alayh salatu salaam inuu samaynayo maa isagoo khiyaar laho ilahay khiyaar kaamila uu siiyey kolkaasi aad raalli ugu noqonayaan marka nebiga alayh salatu wasalaam khiyaarkaasi la siiyey inuu sixu lagu isticmaalayo maaha isagu nebiga alayh salaatu wasalaam insaaf buu ugu dhaqmeeya haweenkiisa baabu tajwiiji fi shawaal can caaishaةa radي allahu canha qaala tزawajanii rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam fi shawaal shawaal buu guursaday nebiga alayhi الsalaatu wasalaam caaisha markay kolkaa sidaas lahayd waxay beeninaysaa hadal ay dadku dhihi jireenoo in shawaal bisha shawaal aan wax la guursanin iyo caado hore jaahiliga bay ahayd oo dadka qaarkood haysteen markaasay tihi shawaal buu nebiga alayh الsalaatu wasalaam i guursaday wa banaa bi fi shawaal wuxuuna aroosay shawaal buu i aroosay faayu nisaa'i rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam haweenkay nebiga midoodeeda kaana axdaa cindahu minii yani agtii muxuu ahay igaga dheef badnayd agtiisa igaga dheef badnayd yani taab iga jeclaayo nebiga calayhi isalaatu wasalaam haweenkiisa taab iga jeclaa wain kale shawaal haweenka lan guursadiyo lehe haweenkiisa midaab iga jeclaa anigu shawaal i guursaday qaala wa kaanat caaishatu radia allahu canha tastaxibu an tudkila nisaa'aha fii shawaal haweenkeeda yani haweenka gabdhahay ay dar u tahay iyo kuwa habaryaraha u tahay iyo kuwa mxua mawaalideeda iyo haweenka ay guurinayso waxay jeclayd inay shawaal aqal geyso bay jeclayd baabun alwaliimaةu fi الnikaax can anas can anas bni maliki radi allahu canhu qaal ma awrama rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay ma aanu ka welimaynin calى imra'ati min nisaa'i haweeney haweenkiisa ka mida ah, akara akara waafdala mima awlaa calaa zaynab wax ka badan iyo wax ka wanaagsan intuu zaynab ka welimeeyey miduu ka welimeeyey ma jiro faqaala haabit albunani haabit albunani baa wuxuu yihi bima awlan muxuu ka welimeeyey qaala acamahum khubzan walaxman xataa tarakuuhu wuxuu ka dhargiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam kibis iyo helib neef adhi intuu gowracay oo muxua kibisna la dubay yaa kibis iyo helibkii dadkii laga dhargiyey ilaa ka taga isagoo muxuu ahay weelka sidiisa ay ka tagay ayb taasaa ugu badnay marka nebiga alayh salatu wasalaam welimadiisii neef adhi oo qalay baa ugu badnaa وعn أنس بن مالك رضي الله عنه qال تزوج رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم زynب زawاجkeedii weeyaan iyo aayat الxijaab soo degitaankeedi zayd bn nabi alayh salatu salaam guursaday fadakla biahlihi ahalkiisiibu buu galay yaanu la aroorsaday fasanacat lahu umu sulaymin umu sulaym ummi hooyadiiba waxay u samaysay umu sulaym ahayd xaysan xays bay u samaysay fajacalathu fii tawrin weel bay kusoo riday tawr la yidhaaho oo naxaas iyo waxaan ka samaysnaan jiray faqaalat markaasi waxay tihi yaa anas idhab bihada ilىa rasuuli الlahi salى الlahu alay slam kan ula tag rasuulka ilahi u geed faqul waxaa tidhaahaa bacaثat bihada ilayka ummii wa hiya tuqri'uka asalaam kan hooyada baa kuu soo dirtay salaam bayna ku soo gaadhsiinaysaa wa taquulu waxayna ku leedahay ina hada laka mina qaliilu ya rasuula allah kanuu muxuu ahay waa yar yahay kan xaggaaga waa ku yar yahay kanoo kale inaan kuu soo dirto wax yar weeyaan qaala fadahabtu biha ilaa rasuuli ilahi sala la alay sl rasuulka ilahi baan iga tago u geeyey faqultu markaasaan waxaa yidhi ina ummii tuqri'uka asalaam wataqulu ina hada laka mina qaliilu ya rasuula allah faqaala fadachu id buu yidhi uma qaala markaasu wuxuu yidhi idhab tag oo fadcu lii fulaana wa fulaana wa fulaana waman laqiita hebel iyo hebel iyo wixaad la kulantaba igu yeer buu ku yidhi wasama rijaalan ragna waa magaca dhow iyo wixii kaloo la kulantaba qaala fadacaytu waan u yeer wax yaroo marka wiil yaroo furaya baa ilaah barakayn doona fadacawtu man samaa waman laqiitu dadku magac dhabay iyo intii kale la kulmayba waan u yeedhay qaala qultu lianas raawigii baa yidhi anasna waxaan ku idhi cadada kam kaanuu imisay ahaayeen qaaluu zuhaaa alaamia saddex boqol yani quraabka alaamia saddex boqol bay ahaayeen taqriiban ayb waa yaroo wiil yara gacanta ku wada saddex boqol maxay ka tari lahayn haddaan alla barakaynin wa qaala lii rasuulu llahi sala allahu alay slam yaa anas haati tawr keen tawrkii weelkii aada waday qaala fadakaluu waa galeen xata imtala'at asufa wاlxujra qolkii iyo barkadiiba ilahay ka buuxsameen ayay soo galeen raggii faqaala rasuulu llahi sala allah alay slm rasuulka ilahi baa wuxuu yidhi ليتxلq caشhaرaة caشhaرa toban toban isoo xalqadeey وlyأkل kul waaحid mima yelihi qof waliba kul insaani mid waliba haka cuno inta danka sooxiisa haka cuno toban toban u fadhiiso oo toban toban bay marka usoo gelaya toba tobankaas ubaxanba toban kale soo gelaya faakluu way cuneen xatىa shabicuu qaala faharaja طaaئifa qolaa baxday وadakla طaaئifa qolana waa soo baxay qolana waa soo galayaan qolana waa baxayaan tobantobankaas marka u fadhisanaya xataa ataruu kulluhum ilaa dhammaantood wada cuneen faqaala lii markaasi wuxuu yidhi yaa anas irfac qaad qaala farafactu waan qaaday famaa adri ma ogi xiina wadactu kaana aar xiina wadactu kaana aksar am xiina rafactu ma garanayo ma markaan dhigay buu badnaa mise markaan qaaday buu badnaa markaan ragga soo hordhigay ugu horaysa in weli waxa lagu cuni miyuu badnaa mise hadda aan qaadaya buu badan yahay ma kala garanayo faqaala lii markaasu wuxuu yidhi qaala وجلس طوائف minهم yتaxadثuuna fي beyti rasuuli الlahi salى الlaه عalيه وsلم qolyaa fadhiistay iyagoo ku sheekaysanaya rasuulka ilahay gurigiisa ku fadhiisanaya warasuul lahi ku sheekaysanaya warasul lahi sala ه alay slm jaalis rasuulka ilaahayna uu fadhiyey wa zawjatuhu haweenadiisuna muwaliyat wajaha ilى اlxaa'id wejigeeda xagga derbiga usii jeedisay mxu ahay qolkaasi haweenaydiina ku jirtay halkaa qol keliya u ahaa qol iyo darse keliya u ahaa gurigi marka mxuaha iyaduna xagga derbiga usii jeedo raggii xaggaas uga sii jeedsatay ayb fataquluu calىa rasuuli الlahi salى الlahu alay slm ku cuslaadeen rasuulka ilaahay waa bixi waayeen fakharaja rasuulu الlahi salى الlahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahi waa soo baxay isagoo rabo marka inay soo raacaan inay baxda ku arkaana soo baxeen uu leeyahay wasallama calaa nisaa'i haweenkiisi buu salaamay haweenkiisii kale mumidba albaabkii soo taago salaamaya uma rajaca waa soo noqday falamaa ra'w aw kolka arkaan rasuul allahi sala allahu alay slm qad rajaca inuu soo noqday dannuu annahum qad taquluu calayhi inay ku cuslaadeen baad markaas dareemeen oo garteen markaasay baxeen qaala faاgtabaruu lbaaba albaabkeeday doobeen oo hore u baxeen fakharajuu kulluhum dhammaantood waa baxeen wa jaءa rasuulu الlahi salى الlahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahi waa soo galay xataa adka sitra ilaa sitaaradii uu hoosu soo dhigay inaan soo ka soo dabagalaan doono markaas daai sii daayey markaasu muxuu ahay wa dakala waa galay wa ana jaalisun fi lxujra falam albas ilaa yasiiran wax kale mooy wax yar mooylahan maanan joogin wax kale xataa kharaja ilaa u soo baxay calaya igu soo baxay wa unzilat haadihi aaya aayadda la soo dejiyey yani aayat xijaabka ahayd wakharaja rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam waqara'ahuna cala annaas dadku ku kor aqriyey yaa ayuha aladiina aamanuu laa tadkuluu buyuuta annabiyi ila an yu'dana lakum ilaa طacaamin hayra naadiriina ilah yani hayra muntadiriina nudahu islaamkiisa idinkoo sugaynin inta cuntaa lasii karinaya aan sii fadhiyaynin walakin idaa duciitum fadkuluu faidaa طacimtum faاntashiruu walaa musta'nisiina lxadiid way sheeko sii macaansanayana idinkoon ahayn غayra naadiriina inaahu walaa musta'nisiina lxadiid kolkaad cuntaana mxua bugtaanna aydan sheeko sii macaansanayno sheeko idin la sii fadhiyaysa ay nimanka yeeleen oo kale intaan cuntada bislaanna aydan hore u imaanaynin oo aydan sii sugaynin ina dalikum kaana yu'di الnabiya fayastaxyi minku aayaddaasa marka soo degtay qaala aljacdu qaala anas ana axdathu nnaasi cahdan bihadihi alaaya anigaa marka ugu ugu cusbaayo yani aniga qof oo muxuu ahay ugu horreeyey oo nabiga ka maqlay anigu ahaa aayaddantada waxajaba waxujibna nisaau nabiy sala allahu alay slam waa la xijaabay haweenka nebiga waa la xijaabay aayatulxijaab marka bisadaasi kusoo degtay baabun fi ijaabati الdacwa fi الnikaax yeeritaanka qofka loogu yeero walimatu nikaax loogu yeero aqbalkeeda can naaficin ana bna cumara radia allahu canhuma kaana yaquulu can الnabiyi salى اllahu alيه waslm nebigu ka sheegi jiray inuu nebigu alayh salatu salaam yidhi idaa dacaa axadukum akhaahu falyujib cursan kaana aw gayrahu nin hadduu walaalki u yeero oo cunto ugu yeero cuntadaas ama aroos ha ahaato ama wax kale ha ahaatee ha aqbalo oo ha yimaado وعn abi هurayrata radي allahu canhu qaala qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam إidaa duciya axadukum falyujib midkiin haddii loo yeero ha aqbalo oo ha yimaado fain kaana صaa'iman hadduu sooman yahay falyusalli ha duceeyo wain kaana mufطiran hadduu afuran yahayna falyadcam in shaءba marka riwaya kale jira waajib waxba maaha cunitaanka cuntadii wax lagu cunaa waajib lakin imaanka ayaa waajib hadduu aroos ahayn marka isagu waa sii waajibkiisu waa sii wen yahay ayb marka xadiikankeedu hataa qofka saa'imka ah haddii loo yeelo inuu yimaado ayay sheegaya xadiid horeynu soo marayna fal yaqul inii saa'im bay ahayd haddii loo yeelo ninkin isagoo sooman waan soomanaya haydaaho ayb marka waan soomana yidhaaho marka qofkii ha ogeysiiyo laakiin yaanu imanin taas marka waa inaanu ahayn marka inuu u sheego si uuna qofkan uga xumaan cuntadiisa un wax ka cunayni markuu arko waan soomanaya ha yidhaaho laakiin marka intuu soo raaco ha duceeyo markaas ducadiisaas barakadeeda dadka ha u keeno عن أbي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاaل بئس الطعاaم طعاaم الوليمة cuntaa xun waa cuntada weliimada waa cunto xun weeyaan waxay ku xumaatay yani dadka si xun ugu isticmaala yani yumnacuhaa waxaa loo diidaya man ya'tiiha dadka imaanaya waa loo diidaya masaakiinta soo doonanaysa ee marka meel weliba lagu qaba ay soo doonanayo ee marka cuntadaasi raa'ixadeedu iyoy soo jiidanayso waa la kaxaynayaa yudcaa ileyha waxaa loogu yeerayaa man yaabaaha dad diidaya dad waaweyn oo muxuaha maalqabeen oo daragsan oo aan aan hebel aan u baahnayna hebel iyo hebel iyo baankiisaa la siinayaa oo muxuahay basaaqado iyo loo dirayaa oo iyagoo aan damba ka ahayn oo guryahoodiiba taas wax ka fiican ku haysta dadka soo dooranayana waa laga kaxaynaya marka dadka maxaa u baahan noocaas oo kalea ah in in loogu yeedho bay ahayd oo iyaga la soo geliyo la daayo waman lam yujib dacwata faqad casaa allaha warasuulahu qofkaan dacwada aqbalinin ee cuntada loogu yeedhay aan aqbalin aroodka loogu yeeray ilaah iyo casi laakiin waajib weeyaan laakiin dadku sidaa xun bay ugu dhaqmaano dadka muxuu ahaay dadka karsare bay ugu yeeraano iyagoo laga yaabo inay dufaan iyo uga dhigayaan madaxdiiba isugu timid hebel arooskiisi iyo waxsees iyo hala yidhaaho baabu ma yaqulu cinda الجimاع عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم لو أن أحadهم إذا أراada أن yأتيa أهله hadduu midkood markuu inuu haweenaydiisa u galmoodo markuu rabo uu yidhaaho qaala uu yidhaaho بسم الله اللهuma جنبna الشhيطاaن وجنب الشhيطاaن ma رزqtna hadduu intaa keliya yidhaaho بسم الله ilaahu shayطaan naga foge waxaad nasiisana shayطaan ka fogay waxay u badnaad nasiiso camalyadan naga shayطan ka fogay hadduu intaa keliya yidhaaho fainahu in yuqadar baynahumaa waladun haddii dhexdooda walad alla u qadaro fii dalika arrintaa iyadaa ah lam yadurahu shayطaan shayطaan ma dhigo abadan weligii shayطaan weligii wax ma yeelo qofkaas oo ilmahaas ilmo xirsi xidhan buu noqonayaa oo shayطaan aanu shaqo ku lahayn intaas ereygaa keliya gaaban haddii la yidhaah ereygaa nabadeeda ilaah wanaagsan ee gaaban keliya ayaa ku filan bismi illah allahuma janibna shayطaan wajanib shayطaana maa razaqtana baab fii qowlihi tacaalى nisaؤكم xarث lakum عن ابن المنكدر أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول kaanat ilyahuudu taquul yahuudba waxay dhihi jirtay walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa